yahay ilaan qofka markuu dhimana xaalado kala duwan ayuu ku sugnaan karaa mar wuxuu ku jiri karaa isagoo muxrim ah oo xajkii xirman oo dharkii caddaa xiran amaba ixraamka ku dhex jira haddii ay dumar tahay ayaa laga yaabaa in nafta ay ka dhacdo marka qofkaas muxrimka ah iyo qofkaan muxrimka ahayn ma isku sibaa loo kafanin mise waa kala duwan yihin ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun sagaal boqol iyo afar kun sagaal boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala imam nas ala akhbarna cutba ibnu cabdillaah alyuxmudi waa saduuq qaala xadaana yuunus ibnu naafic alquraasaani waa saduuqun yuqi yunis ibn naafic alkhuraasaani saduuqun yukhطi can camr ibni dinaar waa imaamkii can saciid ibni jubayr waa sidii oo kale can ibni cabaasin radi allahu tacala anhuma qala cabdillahi bn cabaas qaala rasul rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waali waslem iqsiluu dhaqa almuxrima qofka muxrimka ah ugu qabeeyo oo ku dhaqa fii hawbayhi labadiisa mara u xirnaa alladayni kuwaasoo axrama fiihimaa uu xajka ku xirtay wakhsiluuhu ku dhaqa bimaa in iyo wasidrin gob ku dhaqa wakafinuuhu ku kafaniya fii hawbayhi labadiis marood ku kafaniya kow intaas waa garanay walaa tumisuuhu ha taabsiinina bitiibin catar iyo carfoon ha taabsiinina walaa tukhamiruu rasahu madaxiisan ha daboolina fa innahu maxaa yeelay ama isaga yubcau waxaa la saari doona yowma alqiyaamati maalinta qiyaama muxriman xaaluu yahay mid muxrima riwaayad kalena mulabiyan ayay ahayd isagoo talbiyada wada ayaa la soo saaraa marka labada shay oo maxduuraadka ixraamka ka mid ah way badan yihiin laakiin ka mid ah ayuu nabigeena sheegay sala allahu alay slam tan koobaad madax inaan loo daboolin qofka muxrimka madax inuu daboosho duu rag yahay lama ogola sidoo kalena in la catriyo oo carfoon la isticmaalana intuu qofka muramka muxrimka yahay iyadna lama ogola yaan loo fahmin cidda aanan hadda ka hor xajinin markii nairobi laga dhaqaaqo ilaa qofku nairobi kasoo laabto kusoo laabto bishaas uu maqan yahay ama ka badan intuu maqan yahay ama ka yar intuu maqan yahay inuusan catar taabanaynin macnahii saas ma aha macnaha saas ma aha ee waxay tahay xajka xilli waxaa jirta iyo cumradaba la xirto labayka allaahuma xajan ayaa leedood ku dhawaaqaysaa waxaa laga yaabaa inay kuu noqoto afar maalmood waxaa laga yaabaa cumrada inay kuu noqoto saacado kooban soo maadan garan marka intaas aad exraamka ku jirta waa inta laga hadli ee intaad maqantood safarta xaj ku maqanta ma aha saa ha loola socdo marka yaanaan liisdhihin ragga waa rafaadeenoo soddon maalmood qof maqan oo cadar aanan taabanin xaaladiis ay noqonaysaa inuu qof isdhaha laga yaabaa marka ma ahan macnaheeda waa xilligaas ixraamka aad ku jirto labayk allahuma xajan aa tiri ilaa aad waxaa weeye acmaasha xajka ka dhamayso adoo maka joogo ama cumradii aada xirato oo kadibna aada cumradii eh, gudata intii yaroo koobnayd waxaa laga yaabaa cumrada dhanba inaad ku gudato eh, xirashadeeda oo halkan garoonka nairobi xitaa maahan aad yalmlam markaad dul ka xirato xirashada ayadaa ilaa aad muxuu ahaa aad ka dhamaysa acmaasheeda timihii aad ka gaabsato ama aad ka xirato ay dhammaanba kugu qaadato saddex saacadood iyo wax lamid ah, ama laba saacadood ay kugu qaadataa laga yaaba ama afar saacadood wuxuu ilaahay ku yeesiro marka intaa aad camal ku jirta umbaa laga hadlayaa marba nusuk hadduu ku dhammaado marka iyada ah catarkii iyo wixii la xiriirayba maxduuraat ixraam kulli ay ku furnaanayaan waaya almisku baabu lmiski catarka miskiga loo yaqaana yuu u baab yahay miskiga waa noocyada catarka ugu fiican uguna qiimaha badan uguna qaalisan inkastoo waxyaaba badan miski iskaga qoranta arkaysa oo miskin aanan ahayn xadii kun sagaal boqol iyo waa xadiid saxiixa qaala imam nasa akbarana maxamuud bin khaylaan almarwsi waa qaala xadaana abu daawuud eh, sulayman bn daawud ayaalisi waa xaafid iyo wa shabaaba shabaaba ibnu sawaar almadaa'ini waa xaafid rumya bilirjaa qaala waxay yidhaahdeen abu daawuud iyo iyo shabaabo waxay yidhahdeen xadaanaa waxaa noo warramay shucba ibn xajaaj waa imaamkii can khulayd ibnu jacfar alxanafi waa saduuq annahu ninka la yidhah khulayd samic wuxuu ka maqla abaa nadrata abu nadra waa almundiri ibn maalik alcabdi waa iqa can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey sacd ibn malik ibni sinaan radia allahu tacala an arda qala wuxu yhi sacd ibn malik ibni sinaan qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay w slam ayabu carfoonkan ugu carafta badan uguna qiimaha badan almisku waa miskiga ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka miskiga asliga ah lama goyn karo xadii sagaal boqol iyo waa xadiid saxiixa ama saxiix isnaad ah. qaala imam salt akhbarna cali ibnu xusein addarhami daalka ma hoos dabamiis waa kor dhaman yahay addirhami a idin qoran saasay u badanta wallahu aclam cali ibnu xusein addirhami wa saduq qaala xadaanaa umaya ibnu khaalid alqaysi wa saduuq can mustamir ibnu maxaa idiin qoran azayaan yay u qorantay azayaan ya kooxdiina waa marka waa daaqada laga tuuro aye sheekh maxamed ad maa ku qor rayaan min zayaana ku qor za sooma rayaana ku qoran aye laakiin anaga aqlabkeenna waa rayaan sida saxda insha allah bira weeyaan arayaan za qoran axsanta can mustamir ibn الrayaan alayaadi الزahrani waa iqaة caabid can abi nadrata alcabdi waa iqa can abi sacid اkhudri wuxuu ka wari radi allahu ta qala abu saciid qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm min khayri طiibikum catarkiina kana ugu khayr badan ayuu ahaaday almisku miskiga marka nabigeena wuxuu aad u ammaanay miskigaas maxalushaahigti meesha loo keenay maxay tahay waxaa loo keenay in lagu catriyo oo la mariyo oo lagu carfiyo qofka meyidka markuu dhinto ayaa loo keenay alidnu bialjanaasa baabu lidni ogeysiin ayuu baabkan u baab yahay biljanaasati janaasada inay diyaartoo lagu xilliga lagu tukana la gaaray in dadka la ogeysiyo loo sheega inay mashruucta ayuu baabkan u baab yahay alidnu bimacnaa alclaamu sidaa weyaan xadii kun sagaal boqol iyo todobaad waa xadii saxiixa qaala imaam saalintu abarna qutayb bn saciid fii xadiidihi xadiidkiisa can maalik uu ka wariyey imam dar hijra can ibn shahab zuhri wuxuu ka wariyey an abi umaamata ibnu sahl ibnu xunayf lahu ru'ya laa samaa nabiga muusan wax kama maqlin laakiin wuu arkay radia allahu taala ada annahu isaga akhbara wuxuu sheegay anna miskiinatan gabar miskiin ah ahay ayaa maridad xanuunsatay fabira waxaa loo sheegay rasul ayaa loo shegay sal sl bimaradiha xanuunkeeda ayaa loo sheegay wa kaana rasul la a sl sl yacuudu mid boqda almasaakiina masaakiinta mid boqda ayuu ahaa sal allahu alayhi waalihi wasalam wayasalu canhu markaasu xaaladoodana sida ay tahay ayuu dadku weydiin jiray oo ka warran jiray faqaala rasu rasulka wuxu yh sl slm idaa maatat haddii ay dhimato xaalad adagu kusoo arkay oo sakraat almowta fadinuunii isa ogeysiiya faukhrija markaasaa lala baxay bijanaasatihaa meydkeedii laylin habeennimo ayaa lala baxay oo la soo duugay karihu waxay naceen an yuuqiduu inay kiciyaan rasuulla ay kiciyaan ayay naceen falamaa goorti asbaxa waa bariistay rasuullah sal slm ukhbira waxaa loo sheegay biladii arrinkii kaana minha gabadha xaggeeda ka ahaaday oo inay geeriyooto habeennimo la duugay in nabiga la kaciyana laga xishooday sala allahu alay slam ayaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi alam aamurkum miyaan idin farin an tudinuunii biha inaad igoysiisaan markay geeriyooto oo janaasada lagu tukana inaad ii sheegtaan soo iskuma ogeyn oo ah idinma farin qaala waxay ya rasul rasuulka allow kariyana waxaan nacnay an nuuqyadaka inaan ku kicino leyla habeennimo faqaala rasul uu yuri sal slm faqaama fakharajuu baxdhe marka fakharajuu baxay rasul ayuu baxay sal slm xataa safa binnaas ilaa dadka uu ku safa calaa qabriha qabrigeed uu ku safa weeyaan wa kabara arbaca takbiiraatin afar takbaarood ama afar jeer ayuu allah akbar nabiga ku dul yidhi oo salaatuuljanaaze ayuu nabigeena ku dul tukaday qabriga sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka nabigeenna siduu ahaa ayaa laga qaadanayaa sidoo kale in liis ogeysiyey janaazadana waa laga qaadanayaa sidoo kale waxaa laga qaadanayaa in qabriga dushiisa lagu tukan karana waa laga qaadanayaa baabu surcati bijanaaza janaazada in lala degdego oo qabriga degdeg loo gaarsiiyo inay mashruuc tahay nabigeennana uu faray sala allahu calayhi waali waslem xikmad badanna ay ku jirta ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun sagaal boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala imamna saclimtul akhbarna suwayd ibn asl marwsi waa iqa qaala anba'ana cabdullaahi ibnu abi dib nacam waaya maxbaalays nacam ha bileyl ha ha waa isleeyihiino asal ahaan xadiidka hore asal kii hore asal ah marka nabigeena sala allahu alay wasalam canaanta u canaantay oo gabadhan arrinteeda uu ka canaantay riwaayadda hore qaybaa sheegtay oo ahayd in habeenkii wax la duuga diidmo uu diiday tanna ziyaada cilmi ay sheegtayoo in nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam la ogeys aan la ogeysiinin marka labada arrimoodba labada riwaayad waa kala cadaynaysa marka tan koowaad horta habeennimo inay daruuro imaado mo inaan la duugin waa qodob qodobka labaad haddii ay daruuro imaadana in liis ogeysiiyo oo dadka qofkan meydka ah xiriirka lalah amaba hor gadaal muxuu ahaa inay ka shalayaan laga yaabo oo ay dhibsadaan ama saaxiibadiis ama jiraankiisii ama jamaacatalmasjidkii in la ogeysiiyo hebel inu dhintay ama hebel ay dhimatay si ay ugu qayb qaataan aaskaas iyo allabaryadaas oo ina ugu sabraan waa arrin marka meesha ku jirta marka wax ishkaal ahoo isdiidaa ma lahanoo habeenkii in daruuro ay timaadamo ayna lama aasi karo tan labaadna waxaa weeyaan in la ogeysiye masaakiintii dhintay dhimatay la ogeysiiyana waa ma'muurka nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu surcati biljanaasa janaasada in lala deg deg ayuu baabkan u baabay xadid kun sagaal boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nascalint akhbarna sweyd ibn asl marzi watiqa qaala anba'anaa cabdullah ibnu mubaarak weeyaan waa imaamkii can ibn abi diib maxamed ibn cbdiraxmaan ibn abi diib watiqatu faqihun faadil can saciida بن أبي سعيد المقبري وكyسان المdني ثقة تغyر بآkخhرihi عن عبدالرحمن بن هrان المdني mولى أبي هرير ayaa xoreeyey مqبول weyaan أن أbا هريرةa cبدالرحمن صkر الdوسي رضي الله تعالى ض راوية الإسلام qال وxu يh أbو هريرة سمعtu رsuل اه ayaan ka mqلay صل sلم qل isagoo leh إidaa وaطca الرaجuل qofka haddii la dhiga الصاaلح ee suban calىa sariiri sariirtiisa rajul nin baa la sheegay laakiin waxaba yaraatee ee mafhuumka isaga ah waxba lama eegaayo dumar iyo rag waa isku mid idaa wudca haddii la dhiga arajula dhinka asaalixu ee suuban ama qofta saalixada calaa sariirii sariirtiisa aw sariiriha la saaro qaala wuxuu leey qadimuunii qadimuunii horumariya idadajiya iboobsiiya warigaiga gaarsiiya waidaa wudica haddii la dejiya arajulu qofkii yacni assu'a ee xun calaa sariirii sariirtiisa la saaro sariirta lagu qaadi laha meydki lagu qaadi lahaa weeyaane qaala wuxuu yidhi yaa weylii halaageeyo halaageeyeyow ayna tadhabuuna bi xaggeed ilaa aadaysaan saas ayuu leeyahay ilan wixii ka horreeyay ayaa u muuqda nasأl اllaha الsalaamaةa wاlcaafiyata xadii kun sagaal boqol iyo sagaalad waa xadii صaxiixa qala imam nas mt abana qtay bn sacid qala xadana layd bn sacd bn ahli misr can saciid ibn abi saciid almaqburi can abihi aabihiis abi saciid weeyaan anahu isaga samica wuxuu ka maqla aba saciid alqudri wuxuu ka maqliyey radia allahu taala arda yaquul isagoo saciid ibnu abi saciid almaqburi aabihi waa ninkee man huwa abuuhu ya kaysaan ha kaysaan marka muxuu martabadiis ya iqa nacam can abi sacid اkhudri wuxuu ka wari radi allahu ta yqul isagoo la yaan maqlay annahu samic wuxuu maqlay aba sacid اkhudri yaquul isagoo la qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm idaa wadicat اljanaazatu janaazada haddii la dhigo oo faاxtamalaha rijaalu ragga kadibna ay kusoo qaadaan calaa acnaaqihim qoortooda janaazada in hoos loo qaada waxaa ka fiican in halkaa la saaro garba oo labada muxuu ahaa qoray oo sariirta naxashka qeybna halkaa la saaro saas marka saa loo qaado waana sida ay hadda xarameynka iyo ay sameeyaan laakiin soomaalida mararka qaar inta saa uma badno soomaalida waxaa weeyaan waa waa raadaciyaan ay ka galaano saas uma badno waaya idaa wadica haddii la dejiye arajulu qofkii cafwan idaa wadicat اjanaaزu janaazada haddii la dhigo oo la soo dejiyo oo sariirta la saara oo faxtamalha rijaalu raggii ay ku qaadan calaa acnaaqihim qoortooda fain kaanat haddii ay tahy saalixatan mid suuban qaalat waxay leedahay qadimuunii qadimuunii war i hormariya i boobsiya wain kaanat hayra saalixatan mid suuban haddii aynan ahayn qaalat waxay leedahay yaa weylaha halaageeday ilaa ayna tadhabuuna biya xaggeed la aadaysaan yasmacu sawtahaa codkeeda waxaa maqla kullu shayin shay la ila insaana insaanka mooyane walow samica hadduu maqli lahaa insaanka la saciqa uu suuxi lahaa uu dhiman lahaa saasuu nabigeen cadayna sala allahu alay waslem marka qofka qiyaamadiisa waxay ka bilaabanaysaa qabrigiisa nasal اllaha asalaama fi daarayn xadii kun sagaal boqol iyo tobanaad waa xadii saxiixa qaala imam s abarna qtay ibn sacid qala xaddatana sufyaan can zuhri can saciid ibn abi saciid almaqburi can abi sacid alkhudri can abi hurayrata radi allahu ta arda yubaliqu ama yablugu bihi nabiya nabiga isagoo gaarsiinaya waa siyaqda rafciga xadiidka in nabiga loo kor yeelay siyaqda caddaynaysa waxaa ka mid ah yabluqu bihi الnabiya salى اllah alay slm ey qaala rasul lah o kale ka dhigan tahay ama can rasulilah ka dhigan tahay qaala wuxuu yidhi abu hurayra asricuu la degdega biljanaazati janaazada la degdega fain taku haddii ay janaazadata saalixatan mid suuban fa khayrun khayr a tuqadimuunaha ilahi aad u horumarinaysaan u dejinaysaan wain taku hayra daalika mid xun haddii ay tahay oo mid suuban hayrkeed ay tahayna fa sharun shar aya tadacuuna ka dejinaysaan can riqaabikum qoortiina eh boobsiiye ayuu nabiga cadaynaa salى اllahu alayhi waali wslam xadiidka kun sagaal boqol iyo toban i koobaad waa xadii saxiixad qaala imam nas amt abarna sayd bn asl marwi qala xadadna cabdullah cabdullaahi gawake waa waa ninke ibnu mubaarak wa waa imaamkii sayd ibn nasr iyo cabdullahi isdabayl hadii ad aragtaan meel kale la adina waa ree marwsuladaba waaya an yunis ibn zid lyd waa iqat dabt an zuhri mn shab zuhri qaal wuxuu yidhi imaamka zuhri xadaanii waxaa ahay wain kaanat haddii ay tahay hayra daalika midaan suubaneenna kaanat waxay ahaataa sharan shar tadacanhu aad ka dejisaan can raqaabikum qoortiinna iska boobsiiyey ayuu nabiga amarku bixinaa sala allahu calayhi waali waslm xadid kun sagaal boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna maxamed ibn cabdilaclaa waa iqa qaala xadaana khaalid ibnu xaari alhujaymi waa iqatan dabt qaala anba'na cuyayna ibn cabdiraxmaan ibn maxaa idin qoran axsanta allah ybaari fiik adinka waxaa idiin qoran yunis sooma yunis ayaa idiin qoran amba'anaa cuyayna ibnu cabdiraxmaan ibnu yuunisaa idiin qoran sooma yunis waa qalad nusakda mujtabahoo dhanna saasaa ku taalla yunis may waxaad ka dhigaysaan xaw waxaa idiin qoran jawshan sooma ah, adigana ku qoranta axsanta eh, amba'anaa cuyayna ibnu cabdiraxmaan ibnu yunis yunis bedelkiisa waxad ka dhigaysaan jawshan alkhaطafaani waa saduuq qaala wuxuu yhi xadaanii waxaa ii warramay abi aabihi aabihiina waa ninke aabihi waa cabdiraxmaan ibnu jawshan weeyaan waa iqa qaala wuxuu yidhi shahidtu janaazata cabdiraxmaan ibnu samura samura ibnu jundub wiiluu dhalayo cabdiraxmaan la yihahdo nin aad qiimo badan aha janaadiis ayaan xaadiray wa kharaja waxa baxay ziyaad ziyaad waxaa laga yaabaa inuu yahay ibnu abiih ninkii loo yaqaana ziyaad ibnu abiihi oo amiirka ahaa inuu yahay ayaa laga yaaba wallahu aclam wa kharaja ziyaad ibnu abiihi ayaa baxay yamshi isagoo socday bayna yadeeli sariir sariirtii lagu waday cabdiraxmaan ibni samura horteeda isagoo socda ayuu muxuu ahaa soo baxay fa jacala wuxuu gudagalay ama waxay gudagaleen rijaalun rag oo min ahli cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibn samura dadkiisii qaraabadiisii iyagoo mawaalihim kuwii ayaga ay xurayeen yastaqbiluuna asariira sariir kuwa ka hor imaaday ay ahaadeen wayamshuuna kadibna ku socdaan calaa caqaabi cirbahooda oo tartiib yacni si kaadsiina u socdaan wayaquuluuna waxay leeyihin ruwaydan ruwaydan baaraka allahu fiikum ruwaydan ruwaydan baaraka allahu fiikum war tartiiba tartiiba allah idin barakay dad badanaa meesh socda hadduu amiirka socdo garan kartaa nin culus ayuu ahaa radia allahu taala arda fa kaanuu waxay ahaadeen yadubbuuna kuwa tukuba dabiiban tukubitaan yacni dad un luuditaan ku jira ayay ahaayeen xataa idaa kunna ilaa aan ahna bibacdi ariiqi lmirbad meesha mirbadka loo yaqaano oo karoorka oo lagu qalajin jiray eh, cunada eh, jidkiisa agtiisa ama meelo ka mid markaan joogna laxiqana waxaa naganaga daba yimid abubakrata saxaabiga nufey ibnu xaari radi allahu tan arda ayaa naga daba yimid calaa baqlatin baqal ayuu watay falamaa goortii ra'aa uu arkay alladii yasnacuuna ay samaynaya xamala calayhim bibaqlati baqashii aad markaad ku sii day baqashii <laughs> ayagii iyo macalmeydkii wix dhanba baqashi ayuu ku dayey ma garateen baqaldeed lagu sii day waad garan karta xaaladeeda mogta baqalaha ayagaana kuwa tababarnaayoo dagaalka iyo jihaadka loogu talagalay ahaayeen lana isticmaali jiray kow falamaa ra'aa makortu arka aladii kaysnacona samayna xamala calayhim bibaqlatin bibaqlatihi baqashiisa ayuu kusii dayey wahwa ilayhim bisawti markaasa weliba intaa kuma daynin sawdkii iyo muxuu aha jeedalkii ayuu ayaga la aaday marka waa ka koreeya mogta hor jiraa markaasuu la wada aaday sawdkii <laughs> waayahay waa nin ragga wa qaala wuxuu yidhi khallu wardaaya waxaan ah, qaabka asaad waa wadaan daafa saasuu yidhi khallu fawاladii alih baan ku dhaartay akrama karaameey wajha abiاlqaasim abulqaasim sala اllah alay slm wajigiisa alih karaameey ayaan ku dhaartaye muxuu ku karaameey weligiisana muu sujuudin ya iyo wax badan iyo cibaadada ilahay caabuday laqad ra'aytunaa waan is aragnay maca rasuuli ayaan is aragnay wa inaa annagana lanakaadu ansigayna narmulu biha inaan la orodna ramlan oritaan orod inaan isla dayno meydka annagoo sigaynaan is arag nabigan la jirna sal slm wambasata alqowm dadkii kadeedna oo kutubaya kuwaan hortaagnaayeenna maasha alla farxad ay la kala bateen farxad ay la kala bateen hadda lidaalika hadda xaramka markii janaazada lagu tukada oo asalaatu calaa muwaat khaasatan magaalada madiina qabuurta baqiic baad aragteen lug baa lagu geeyaa sooma asalaamu alaykum asalaamu alaykum hadii aad kaba hadli doonato od albaabki intaad kasoo ordo aad issoo dayso xaaraan kuma gaarayso way sankurayaan dadka aad bay ordayaan waa inaad marka aad meelaha agaarkaad ku dukato ood issii daysa dii kale waxaa weyaan kama gaaraysa albaabki hortaa inta la geliya qub laga xihan marka waxaa weeyaan waa hadyiga nabigeena sala allahu alay slam marka janaazada in lala degdego camal ahaan iyo qowl ahaanba waad ujeedaan in nabigeena sal slam uu amri jiray sidoo kalena saxaabada ay sheegayaan inuu nabiga xilligiis ay saa samayn jireen sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadii kun sagaal boqol iyo saddex iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala aimam nas t abarana cali bn xujr iqa weyaan can ismaaciil ibni culayad waa iqatan dabt wahushaym ibn bashiir alwasiti waa iqatan xaafidun yursil yudalis can cuyaynata bn cabdiraxmaan can abiihi can abi bakrata intaba soo marnay qaala wuxuu yidhi abu bakra laqad ra'aytunaa waan is aragnay maca rasuuli rasulka sal slm wa ina anaga lanakaadaan segayna narmulu inaan la orodno biha iyada ramlan la oritaan ramliga orodka caadiga maaha waa orodka oo saankuurka iyo orodka udhexeeya weeyaan wlafdu walafdu xadiii maxaa idin qoran wlafdu lafdigana xadiiu xadiiu hushaymin weeyaan sidaas sooma marka maxay noqonaysaa lafdigaas muxuu noqday santa adi kun sagaal boqol toban iyo afaraad xadii صaيixa qala ibn sacd abarana yaxya ibnu durusta albصri wa iqa qala xadaثna ismaaعiil ama abu ismaaعiil qanaad ibn ibrahim albصri wa saduq fi xifdihi shay can yaxya ibn abi kaثiir waثiqaة habt yursil yudlis ana abaa slmt bn cabdiرaحman xadaثa wuxuu sheegay iqaة faqih weyaan can abi saciid اlkhudri wuxuu ka wariyey radia الlahu taala arda ana rasu s sl slm qa rsulken wuxuu yihi idaa marat haddii ay idin soo marto bikum adinka janaazatun janaaze faquumuu istaagaay haddii janaaze ay soo marto la wado istaaga haddii aad fadhideen fadhiga kakaca haddii aad socoteenna istaaga saasuu nabigan amar ku sal slm faman tabicahaa qofkii raaca falaa yaqcud yuusan fadhiisanin xataa tuudaca ilaa laga dhiga yuusan meel fadhiisanin saasuu nabiga amar ku bixina sal l slm baabu اlamr biqiyaami janaaza janaaza in loo istaaga faritan lisfar baabkan u baabay xadidku sagaal boqol toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam abana qtay bn saciid qala xadana leyt bn sacd imam ahli misr can naafic mawla cabd lahi bn cumar wa iqaة faqih ibn cumar radi allahu ta anuma can camir ibni rabicata camir ibn rabica waa xaliifi ali khaaab cumar ibn khaaab reerkooda ayuu u ahaa mxuu aha ka tirsanaa uu ka tirsanaa waa muhaajir saxaabi radi allahu taala ada can nabi nabg wu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arka janaaزata janaaزa falam yakun uusan hayn maashiyan mid la socda usayn maca iyada maceeda la socda falyaqum ha istaago xataa tukhalifahu ilaa ay gadaal mariso oo ay dhaafto weeyaan aw ama towdaca laga dhigo min qabli an eh, tukhalifahu intaynan isaga gadaal marinin oy dhaafin ka hore in la dhigo waa gooni laakiin haddii marba janaaso la wado ay kusoo marto ilaa ay ku dhaafto ama laga dhigo intaas taagnaa ayuu nabigeen amar ku bixina sala allahu calayhi waali wasalam maxaa loo yeelayaa maxaa looga istaagay laba arrimood ayaa nabigeena uu sheegay salى اllahu عalayhi waali wasalam tan koobaad liannahaa nafs waa nafs nafwa naf baxday oo go'day waa wax aad u weyn wa ama waa naf muslim ha noqoto ama naf gaal ha noqoto walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi اlberi wاlbaxr warazaqnaahum min الطayibaat wafadalnaahum calى kaiiri miman khalaqna tafdiilan soo sidaa maaha marka naf ahaan ayay karaamo u leedahay lidaalika meydka qofka gaalka ah in meelaha laisaga tuuro lama ogola in waxaa weeyaan la boholeeyey waa ugu yaraan nabigana sala allahu calayhi waaalih waslem waad garanaysaan nimankii acdaa wa acdaau lmilla yaa fircawna hadihi اlumma abu jahl iyo raggiisii markii la qadaadumiyey oo la baabi'iyey oo meeshii ay mudnaayeen la mariyey bifadlin min rabbina tabaaraka wa tacaala la mariyey ya fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa ya e, waa tii nabigu uu muxuu aha saa ku lahaa ya marka maalinta ayada nabigeena isigama tegin wuxuu sameeyey qaliib ceel oo waxaa weeyaan gorof ahaayoon biyo lahayn oo ceelashii magaalada meeshii beder ku yeelay ayuu nabigeena ku daadiyey halkaasuu ku aasay sala allahu calayhi waaalihi wasalam ya marka waxaa weeyaan tan koobaad waa naf oo naftaas ayaa la karaamayni walow naf gaalba ha noqote waana noo imaan doontaa insha allah tabarak wa xadiid arrinta iyada caddaynaysa tan labaadna waxaa weeyaan malaa'ig baa muxuu ahaa nafta soo qaaday oo meydkii malaa'ig baa la socoto karaamo la karaamayna malaa'igtana idna way ku jirtaa labada arrimoodba waxaa weyan waa loo yeelaya wallaahu aclam waaya xadiidka kun sagaal boqol iyo toban iyo lixaad miya toban iyo todoba miya toban iyo lixaad qala imam abarana waa xadiid صaxiixa qutayb bn saciid qaala xadaثana leyt bn sacd can bni shihaab can salim ibn cabdillahi bni cumar can abihi cabdillahi bni cumar ibn khطaab radi allahu taعala canهuma waraxima jamiica الruwaat can camr ibn rabicata alcadawiy mowlahum waa cadawidaas waa mowlahum iyago ayuu ka tirsanaa laakiin cadawi oo min anfusihim ma ahan waa mawla ama xaliifnimo ayuu cadawi ku qaatay xaliifnimo ayuu ku qaatay radia allahu taala arda can rasuli wuxuu ka war sal sl annahu nabigeena qaala inuu yidhi idaa ra'aytum haddii aad aragtaan janaazada janaazada faquumuu istaagaay xataa tukhallifakum ilaa idinka dib mariso aw tudac amaba la dejiyo dhulka la dhigo xadid kun sagaal boqol toban todobaad waa xadiid saxiixa qala imam sal abaranaa maxaa idiin qoran khabarna mise akhbarna akhbarana allah yaftax calaykum annaga kaanaga waxaa weeyaan waxuu u quraan saar yaa sheekhay maxay tartay ama tirtirnaato haddii meeshii eber ay tahay waxay tartay hub aan kula soconin hub aan kula jirin kulama digaalgala soomahayn waaya lidaalika nusakhaha kala duwan waxyaabaha inoo fawaayda inoo keena waxaa ka ah in hal nuskana la ictimaado nusak kalena ay majlisku ay laga helo waxyaabaha waxay ka mid tahay aadka qiimaha badan oo runtii khata la geli lahaa oo badan ilaahay uu ku dhowraa subxaana wa tacaala waayahay imam anasa wuxu le xadidku sagaal boqol todobaad weeyaane akhbarana cali ibni xujr waa iqa iqat xaafid qaala xadaana ismaaciil ibnu culiyat waa iqat tabt can hishaam adastawai waa iqatun waa sambar waa taqaanaan iqatun aha habtun aha maxaa la yidhi rumiya bialirja xadiidku u taxwiiliyey wa akhbarna waxaa noo ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wahiqa qaala xadaana khaalid ibnu xaarit alhujaymi wahiqatun habt qaala xadaana hishaam istawaayi wa yaxya yaxyaga waa ninke ya ibn abi kaiir miya mise waa ansaari ma ansaari waa ibn abi kaiir maxau daliil inuu ibn abi kaiir yahay haddaan soo marnay mhm. can abi slmt bn abdiman isagoo abu slm abdiaman ka warin ayaan soo marnay can abi saciid اkhudri radia alahu ta a qal abu saciid qaala rasul rasulka wxu sl sl ida ra'aytum haddii ad aragtan janaazata faquumuu istaagaay faman tabica qofka ra falaa yaqcudiisu fariisan xataa tudaca ilaa dhulka laga dhigo xadiidkun sagaal boqol toban iyo sideedaad waa xadiid xasanun saxiix weeyaan xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowm aw xasanun fii ariiq wa saxiixun fii ariiq in kaana lahu ariiqaan qال imaم سمt أخبرna يوسف بن سعيد المsيسي wa ثقة qال xadثna حجاaج بن حمد الcور wa ثiqة bt بن jurayج cبdملك بن عزيز بن jurayج weyaan ثiqة tbt yursل وydls بن عجلان محaمد بن عجلان wa عن سعيد بن أبي سعيد المqبري miya ثiqة تغyر في آkhirhi عن أبي هuريرaةa رضي اه عن أبي سعيد الkdري wxuu ka wariyey أbو هuريرة أbو سعيد الله taعالى عنهma qaaل waxaa yihah أbو هuريرة سعيد maa ra'aynaa maan arkin rasul rasulka sal slm shahida isagoo xaadira janaazatan janaaza qad weligii oo fajalasa fadhiistay xataa tuudaca ilaa janaazada dhulka laga dhigo weligan maan arkin saas weeyaan xadii kun sagaal boqol toban sagaalaad waa xadii saxiix isnaada qala imam abarna camr bn cali falas waa iqat xaafid qala xadaثana yaxya bn saciid اlqaطaan wa imaamka qala xadaثana zakariya bn abi zaa'idata iqat yudalis can الshacbi camir bn sharax bin الshacbi alhamdani wa iqat faqih faadil qaala xadaanaa aw qaala abu saciidin wuxuu yihi abu saciidka wake alqudri abarnaa ibraahim ibn yacquub ibn isxaaq aljawsijani iqat xaafiظu rumiya binabi nabiga waa taqaanaano maxaa nabiga nabi maxaa rumiya binab Ah, xoogaho inuu ka yara leexsanaa alubeyt oo yana wuxuu yahay xarash biluqatikum antum inuu xarash alubeyt ku yarahay rumya binasb inuu xarash alubeyt ku hay ayaa loo saasay dhahan xarash mogta marka waa ka inuu yaro cuqdadaysnaa waa la dhihi karaa wallahu aclam ragga waa istaabtaan mog sideedaba ragga sideedaba waa istaabtaan lidaalika waaad waxaad ogaata waaad raadinin intaad nooshihiin ummad aan istaabanaynin waxbaa raadinina isku dhibina lidaalika rabbigan subxaana watacaala dawa wuxuu dhigay eh, jannada dhexdeeda oo xarajkaas lagu baabi'iyo ma taqaanaan aayadda qur-aanka ah wanasacnaa maa fii suduurihim min hilin ikhwaana calaa sururi mutaqaabiliin sidaa weyaan yani adduunka in lays yaro xusulle xoogaha oo laysu yaro cuqdadooba iyo baabka iyo kama dhammaado oo wax layska yara muxuu ah hambade iyo adduunku waa iska caadi laakiin markii ilaahay uu kulli ahlu janno ka wada dhigo wixii yaraa qaluubteeda ku jiray aa laga siibi ayagoo marka wax qille iyo xiqdi aad ku jirin ayaa halkaas jannada lagu wada xarayn alxamdu lilah marka xarashkaas waa kaas nasbiga waa noocaas intaa weyaan ayagoo ahlu janno ahoo qiimo badan oo noocaas haddana rag waa muxu bini aadam bini aadam weeyaan hay ninka la yihahdo eh, ibrahim ibn ibn yacquub ibn isxaaq aljawsiyani waa iqat xaafid rubi ibn sb qaal xadaana abu zayda abu zayda waa saciid ibn rabic alcaamiri alxarashi waa qaala xadaanaa shucba ibn xajaaj waa imaamkii can cabdilaahi ibn abi safar cabdilaahi ibn abi safar abi safar soo idin qorno alhamdani athawri waa qaala xadaanaa ama samictu waxaan ka maqlay shacbi caamir ibn sharaaxiil alhamdani shacbi waa imaamkii yuxadid isagoo ka warramay can abi saciid alkhudri radia allahu taala arda ana rasul rasul ka sl sl maruu calayhi waxay la soo mareen bijanaazatin janaaza faqaama wuu istaagay wa qaala amr amarna wuxuu yidhi ina rasuula rasul ka sl sl marat bihi janaazatun ayaa soo martay faqaama wuu istaagay camarkan waa kee marka camr cali fallaas weeyaan ninka laga hadla riwaayadda camr bn cali fallaas iyo middan camar eh, macali fallaas wuxuu ku daray intan dambe ayuu ku daray ina rasuula marat bi janaazatun ayuu yidhi faqaama intana mxu ah, ninka la yihahda jawsiyaan wuxuu yidhi ana rasul sl maruu calayhi bijanaazatin faqaama macaanidii waa isku mid laakiin lafdigiyaa un yaro kala duwan ishkaal lamaba lahan kaana yudlisu tadliisa asmaa kaana yudalisu shuyuukh tadliiska miiqa qayboodon soo marnay oon sheegnay tadliis alisnaad iyo tadliis ashuyuukh iyo tadliis ataswiya wax kale miyaan sheegnay qayb kale ma haysaan ya tadliisa shuyuukh waxaa weeyaan sheekii la yaqaanay oo caamka ah oo taqaaneen ayaa magac kale lagu sheegi magac kale uu leeyahy shaki ma laha hooyadii waxay u bixisay bara bara ay hooyadiisa ay u bixisay in yaroo asxaabtiisa hoose ayaana u taqaana bara in la yidhahdo ma garateen magaciisa loo yaqaanana waxaa weeyaan waa sheekh moxamed soo kadibna xadaanii sheekh moxamed ibnu fulan intuu dhihi lahaa ayaa wuxuu dhihi xadaanii bara ibnu fulan yaa bara u yaqaana marka cid u taqaana ma laha marka tadliis shuyuuf kaas wa yani sheekhi waxaa lagu sheegaya sifo aanan lagu aqoonin oo dad kale aadka u aqoonin dad yar baa u yaqaan hadda inteena meeshaan joogta markii la yaryaraa oo kubadda iyo waxaa la ciyaari jiray nin wal meeshuu joogay jooge eh, nin wal magac gooni iyo hawlo khaas ayaa jira moogta marka maanta adoo ciroobay oo socda haddii magaci asaga ah qof aad kugu yeero yacni dib waxaad u noqonaysaa arbaciin sana khamsiin sana inta aad marka iyada jirto sittiin sana ayaad dadaal laabani qofkaasun baa ku yaqaan lakin ummaddan hadda dhex joogto ood muxuu ahaa ka dhex muuqato waxaa kuma yaqaanaan soo sidaa maaha marka sidaas oo kale weeyaan tadliis shuyuukh waa kaas waaya hay marwan ibn macawiyat alfizari wa iqat xaafid kana yudlis asmaء الshuyuukh qala xadaثana cuثman ibn xakim اlansari wa iqa qala akhbaranii kharaja ibn zayd ibn haabit iqaة xaafid anami adeerkiisu yaziid ibnu haabit ibnu daxaak alansaari waa saxaabi jaliil radia allahu ta arda anahum iyaga saxaabadii kaanu waxay juluusan kugu fadhiyo maca nabi ayla fadhiyin sal slm faalacat janaazatu janaaza ee bud soo tiri la wado janaazada ilaa iyada ma soconaysa waa in la wado faqaama rasul ayaa istaagay sal slm wa qaama man macahu ciddii la joogtayna way istaageen falam yazaaluu kama ayna zuulan qiyaama in ay tataagan yihin xataa nafadat nafadat ilaa ay dhaafto oy gudubto sidaa weeyaan baabu lqiyaami lijanaazati ahli shirki inta hore ahlu iimaankii aan ka hadlayni ahlu shirkiga janaazada ma loo istaagaya ha nacam waa loo istaagay liannahaa nafs waa nafsi weeyaan naf weeyaan xadid kun sagaal boqol iyo laba kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam s akhbarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wa iqa qala xaddaثana khaalid ibnu xaariث اlhujaymi wa iqaة habt qala xaddaثana shucba can camr ibn murata aljamali wa iqaة caabid rumiya bi alirja can cabdiraxmaan bin abi leyla wa iqa laakiin sayd cumar waxba kumuusan maqlin qaala wuxuu yidhi ibnu abi leyla kaana sahل ibnu xunayf wuxuu aha saxaabigaas radi الlah ta arda wa qays ibnu sacd ibnu cubaadata waxaa weeyaan ka isaga ah ninka la yihahdo qays ibnu sacd ibnu cubaada waa saxaabi jaliil ah booska ninka boliista u weyn boliista ninka u weyn maxaa la lahaa meeshan magacyadu kulli waa la wada bedelay ya oo si esa oo si es oo sidaas ku hayarwa kan weyn oo boliista dhan ba haysta ya inspector general miya ma naqaana marka alcumuum magacyada kulli m kuwa kaanudu waa la bedelay kaanuu magac gooni ilahaan jireen odaygo colonzo la dhihi jiro meela reemaatu ah madax ka ahan jiro qolyahan mukaamada kadibna magaci waa la bedelay dadkia la bedeli magaa lasii bedeli b b i dan hadda ay wadaanna marka wa kala lasii bedeli doonaa wix dhanba waxay ka dhigeen wax aan istiqraar lahayn magacyada dhan waa la bedeli xitaa magaci waa la bedelayo safis eh, muxuu ah waa loo bixiyey police eh, service commission miya ayaa loo bixiy magac dhan waa laga rogay xitaa beryahan waay rag waa ka siibeen somarki dharkuwa jimeenada loo xiray abaalkooda abaalkooda kaasaa aad ugu ku haboon lanna naftay dadku keeneen inkastoo nafcin ay leeyihiin dhar marka waa loo wajmani iyo isku dhara laga dhigay waxaan idhi haddaas muxuu lala helay weliba kan ka qurux dar loo xiraa fiican ah. waxaa yeelay boliista waxaa loo sameeyey inay dadkan u adeegaan soo saa maaha laakiin adiga markii aad ka hor imaaddo ama sharci hallay ama waxba hallaynin waxaa naftaa ku qabani waxaad warjeebkaada maa ku jiro waxba kuma jiraan aye imbeesada waxba ku jiraan imbeesadii waxba kuma jiraan marka xaalad khataraad ku jirtaa soo saama xaqiiqada saas waa imtixaan waa shar subxaana allahi alcaliim waa imtixaan imtixaan waa marka ninka isagaa saxaabiga jaliilka qays radia allahu tacala an arda booska ninka boliista u weyn aad jooga halkaas u jooga nabiga ayaad waxaad ahay ciidanka usluubta iyo edabta iyo wixii akhlaaq xumo samayna iyo iyo wixii la raba in muxuu ahaa la soo qabta iyo ayuu muxuu ahaa u qaabilsanaa radia allahu tacaala canhu wa ardaah laakiin waxaanoo kale ma ahayn kuwaan imtixaanka laakiin boliis isku mid maa qaab qiimo badan ay ku jiraan waxaadna ogaataan iyaga sidaas ah oo maanta intaasoo cillad iyo ceeb ah oo corruptionka saldhigiisa ah maca daalika haddii hal maalin la waayo adduunka waa isku yaacay yowm waaxid nairobi waa laga guuri waxaaba looga guuri mataqaana jambas meeshaan midbaa imaani intuu jidka saa u dhex dhigta marta ya saasuu u dhex dhigani markaasuu le haya nairobi nairobi nairobi nairobi nairobi town town town saas u dhigani xataa saas uma dhiganayo mid kale saa u dhigani marka meeshaas baa marka lagu wada abaadi walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacdahum bibacdi lafasadat اlardu mudaafacadaas laga marman wa laakin maca dalika waxaa weeyaan dhibkoodana ma yara waa balaayo loo baahanya waqays ibnu sacad ibnu cubaadata waxaa weeyaan wuxuu ahaa booliista ninka u weyn meesha uu jooga biاlqaadisiyati famura calayhima bijanaaزati janaaزa ayaa lala soo maray faqaama waa istaageen labadii waa sahl ibnu xunayf iyo qays ibnu sacd ibnu cubaada sacd ibnu cubaada waa taqaanaan qays aabbihiina waa taqaanaan ya aabbihi waa taqaanaan waa raggii sayid alws wاlkhasraj ya aws axsanta faqaama waa istaagaan faqiil lahum waxaa loo yidhi inahaa iyada min ahli shirki waa ahlu shirki meydkan alla wada waa gaal ahlu shirki weeyaan hay faqaala waxay yidhahen mura waxaa lala soo maray calaa rasuli rasulka sal sl bijanaazatan janaaza faqaama wuu istaagay faqiila waxaa loo yidhi innahu janaazadan la wada yahuudiyan waa nin yahuudi ah saasaa lagu yidhi faqaala wuxuu yidhi alaysat miyaaynan ahayn nafsan naf baxday soo ma aha saasuu nabig sal sm marka wuu istaagay sal allahu alayh ali slm adku sagaal boqol laba iy labaatanaad waa adii aiixa qala imam s abarna cali bn xujr wa qaala xadana ismaaciil ibn culaya can hishaam adastawai xa waahbarna ismaaciil ibn mansuur ibn mascuuda aljaxdari waiqa qaala xadaana ah, khaalid alhujaymi qaala xadaana hishaam adastawai ah, can yaxya ibn abi kaiir can cubayd illaahi ibn miqsam alqurashi iqat mashhuur an jaabi bn cabdilahi radi alahu ta anuma qala jaabi bn cabdilaahi marat bina waxaa na soo maray janaazatun janaaza faqaama rasul ayaa istagay sal slm qumnaa macahu waan la istaagnay faqultu waxaan iha rasul rasulka allow inamaa in kalamaan hiya iyada janaazatu yahuudiyatin waa naag yahuudiyada janaasadeed faqala wuxuu yihi ina lilmowti geerida ay u sugnaatay fazacan argagax faidaa ra'aytum haddii ad argtaan janaazata faquumuu istaaga walafdu likhaalid ibn hujaymi ayaa iskale weyaan ibnu xaari alhujaymi ayaa iskale baabu ruqsa fii tarki qiyaam istaagitaanka in laisaga tago oo meydkii oo la wada aada iska fadhido haddii aad rabto oy dhib lahayn oo laisu ruqsay ayuu u baab yahay asal ahaan waa sidaas lakiin haddii aad ka tagtana inaadan dembaabaynin ayuu baabkan ubab xadii kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadii saxiix qala imam sal abarna maxamed mansuur jawaaz wa iqa qaala xaddaanaa sufyaan ibnu cuyeyna waa imaamkii an ibn abi nujayx cabd llahi yasaar athaqafi mawlaahum iqatu rumiya biاlqadri warubama dallasa can mujaahid ibni jabr waa imaamu fi tafsir wacalim can abi macmar abu macmar waa cabdullaahi ibnu sakbara alasdi alkuufi waaiqa qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu sakbara kunaa waxaan cinda cali bn abi aalib baan la joognay radia allahu tan arda famarat bi janaazatun ayaa soo martay janaaza faqaamuu way istaageen lahu way u istaageen faqaala caliyin wuxuu yihi ma hada istaagaan muxuu ah maxaad u istaagteen qala waxaa yidhi amru abi muusa abu muusa alashcari saa sooma amru abi muusa alashcari abu muusa alashcari amarkiisi wayaan waxaan ku istaagna asagaana amray weyaan fa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahane qaama wuu istaagay rasuullah wuu istaagay sal slm lijanaazati yahuudiyatin yahuudiyad janaazadeed ayuu mar u istaagay walam yacud uma laabanin bacda dalika arrinkaa kadib iyo xilligaa kadib uma laabanin yani mar uu sameyey lakiin marka dambe istaag buu iska dhaafay saasuu ley sayd cali radi a marka ruqso ina meesha ay jirto ayaa marka imamka usoo dariishanay xadiku sagaal boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadis saxih isnaad qala imam smt akhbarna qutayb bn sacid qala xadana xamaad ibn zayd ibn dirham can ayuba ibn abi tamid iskhtiyani can moxamed ibn siriin ana janaazata janaaza marat waxay soo martay bixasan ibn abi xasan basri bixasan ibn cali bn abi aalibin waa sibti rasul lah sal slm radi allahu taala canhu arda wa abihi kadalik wa ummi janaaze ayaa la soo mariyey ama soo martay iyadoo la wado wa cabaasin ibna cabaasin wuu la jiray faqaama xasan xasan ibn cali bin abi aalib ayaa istaagay walam yaqum ibn cabaas cabdulahi bin cabaasna iska fadhiyey maba tallaabo qaadin faqaala xasan wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn qad qaama mid istaagay rasul rasulka sl sl bijanaazati yahuudiyin nin yahuudiya janaazadiisa uma istaaga nabigana sal slam qala ibn cabas wuxuu nacam ha uma jalasa markii dambena waa iska fadhiistayo yacni iyadan buu istaagay xilliga dambe waa iska dhaafay xadiidku sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qala imam abana yacquub ibn ibraahim adawriqi wahiqat xaafid qala xadana hushey ibn bashiir alwasiti wahiqat tabt mudelis qaala ambana mansuur ibn muctamir wahiqat tabt muctamir iyo macmar ibn rashid alasdi labadaa nin mansuur ah mansuur mansuur muctamir mansuurka marka waa hiqatun tabt macmarna waa hiqatun saas marka u kala haddii marba mansuur ay timaado in loo gargaaray tabtin u raaciye ma garateen waa ka haddii ishkaalka mararka qaar uu nagu dhacaani hataa ugu dhacay marka mansuur waa iqatun habt muctamir sulaymaan waxaa weeyaan waa iqa kalegeed ibnu siriin maxamed siriin waa imaamkii qaala mura bijanaazatin ayaa lala soo maray alxasan ibni cali bn abi aalib ibni cabaas radi allahu tacala canhuma faqaama alxasanu ayaa istaagay walam yaquum ibnu cabaas muusan istaagin faqala xasan wuxuu yidhi ibnu cabaas wuxuu ku yidhi amaa qaama laha rasul rasulka sooma uma istaagin qaala ibn cabaas wuxuu qaama laha wuu istaagay uma qacad uu iska fariistay sidaa weeyaan xadii kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadii saxiix isnaada taasna waa suuragal waxaa kaloo suuragalla halkaas mar inuu istaagayo markii dambe janaasooyin kale la soo marinayo uusan danka gelaynin inuu midi markuu hal mar u istaaga haddana iska fariistayna labadaba waa suuragal laakiin eh, hadalka hore ayaa taqriiban u muuqata oo imaamkana uu daliishaday in marka hore halkaas jar uu yahuudigaas ama yahuudiyada u istaagay kadibna waxaa weeyaan uu faraha kala baxay iska eh, fadhigiis iska sii watay eh, suuragal wallahu aclam nacam a a waa suuragal saasay u badan tahay lanna eh, waxyaabo badan oo marka hore amar lagu bixiyey oo amarka asaga ahaa la jibiyey ayaa jira lidalika rabbiga subxana wataala wuxu le maa nansakh min aayatin aw nunsiha naأti bikhayri minha aw miliha aayad qur-aan laisfarayaa kadibna waa la nasakhayaa marka waa suuragal waxaa kaloo dhici karta in xukunka aan la burinin laakiin la fududay khafiif takfiif naam nacam shaki ma lahan haddii marba sanadka uu saxiix yahay shaki ma lahan inkastoo culimada mararka qaar waxay ka hadlaan nasak keligiis ma ahane tarjiix iyo yacni taqyi muxuu ahaa taqyiid iyo takhsiis iyo cilmiga cilmi usul fiqiga ah ayaa aada uga hadlaan arrinta iyada marka xukunkii wada guud ahaaneed ayaa meelaha waxyaaba qaar la khasisi qaacide kasta waxbaa muxuu ah hoos baa laga khasisi way jiraysa arrimaha iyaga laakiin asal ahaan meesha ugu adeyga badan waa naskiga oo xukunka inuu soo dego kadibna xukunka asaga ahay la bedelo xukun kale lagu bedela kaasa ugu adag hay wallahu aclam naam shee maad weydi saas weyaan eh, in culamada qaar waxay qabaan in la nasakhay mansuuq uu yahay oo xukunkii hore istaagi la istaaga in la nasakhay laakiin sida raajix ah siduu hashe cabdiraxab noo sheegay kuna taalla shuruuxda ku taalla in eh, qofka loo ogol yahay inuu iska fadhiyana dhib ma laha haddii xurmo oo nafti xurmayna malaa'igtan u xurmayna u istaagana dhib ay lahayn oo iska fiican tahay sidaas iyada ah ayaa raajixa ah wallaahu aclam waaya xadii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam s akbarna ibrahim ibn haarun albalkiy asaduq qaala xadaثana xaatim ibn ismaaciil alxaariثi saduuq yahim صaxiix اkitaab hadduu laakiin kitaabkiisa wax ka akriyo waa صaxiix weya can jacfar ibn muxamed aلصaadiq jacfar ibn muxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib weya waa saduuq faqiih imaam can abihi nacam adida ka horey midaan ka boodi xalina midaan midaan muxuuha aan dabagooyey ali mida kii xali horta u noqda intaan booditaankaan gaarin xadiidka u dambeeye xali cashirkeenni eh, hal sadar ayaa waxaa la yidhi ka booday hay way xadiidkii kun sagaal boqol iyo waxuu ahaa saddex qala imam abarna cubaydالlahi bn saciid الsarqsi wa iqa qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can اlacmash wslim bn mran اkahili xa وaأkhbarna ismaaciil ibn mascuud اljaxdari wa iqa qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan qala samictu acmash qaal samictu shaqiiqa ibnu slma abu wail wa iqat dabt mkhadrm faqih qaala xadaanaa khabaaba ibnu arat radia allahu taala arda qala wuxu yhi khabaab ibnu arat haajarna maca rasuulila nabigaan aan la haajirna sal slm nabtaqi anagoo dalbayna wajhalah wajiga alla subxana watacala fawajaba uu dhacay ajrun ajarka naga allah alweyne ayuu ku dul oo alla weyne xaggiisa ayuu noo maray alxamdu lilah fa waxaa naga mid maanta qof dhintay lam yakul ana wax ka cunin min ajri ajarkii shayan shay adduunka waxba aan laga siinin minhum waxaa ka mid ahay muscab ibnu cumayr ayaa ka mid ahaa radia allahu taa arda qutila waxaa la dilay yowma uxudin maalinta uxud ayaa la dilay waa safiirulislaam falam najid shayan shay maan helin ay dhar nukafinuhu aan ku kafanin fiihi isaga ilaa namiratan go yaro calaamadalah mooyane kunaa waxaan ahenay idaa qaطayna haddii aan ku daboolno ra'sahu madaxiisa kharajat waxaa bannaanka imaan jirta rijaahu islugood wain qaطaynaa bihaa haddii aan namirada yar iyo go-a yar aan ku daboolno rijlayhi labadiis lugoodna kharaja ra'suhu madaxiisa bannaanka imaan jiray fa amaranaa wuxuuna faray marka rasul rasulka sal slm an nuqaطi biha inaan ku daboolno marada yar ra'sahu madaxiisa aan ku daboolno wanajcal aan yeelna calaa rijlayhi labadiisa lugoodna idkiran dhigri anig kole dhigriga waxaan aqaana waa geed yaroo caws yaro cawslah wa minaa waxaa naga mid a man ayaa naga mid a ay nacat lahu ay u bislaatay amratuhu ama amaratuhu midhihiisi fa huwa isagana yahdibuhaa uu muxuu ahaa boodbootisani ama rogrogani ayaa naga mid a walafdu lismaaciil ayaa iskala intayn ka boodna marka sheekh saas miya inaan akriya noo ya ya sheekh axsan axsanta baarak allah fiikum ah, tanbiih aada u fiican wa xadiidkii marka haddaan ka soo boodnay aanu noqona oo kii horena khayr allahna siiye muxuu aha na xasuusiyey kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad sooma marka hay waa saxiix lisnaad qaala imamna smt abarna yacquub ibrahim adawraqi an ibni cunayata can sulaymaan ataymi waa iqa سليم بن طرخان التyمي عن أبي مجلز لاحق بن حميد الضبعي wa ثقة عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما qaaل wuxuu yihi mrat qaala wuxuu yihi raawigii أبي مجلز ayaa dhihi marat waxaa soo martay bihima labadooda waxaa soo martay جanاaزة جanاaزة faqaama أxaduهuma midkood ayaa istaagay وaqacda الآakharu kii kalena uu iska fadhiistay faqaala wuxuu ku yihi liladii kii qaama istaagay wuxuu ku ana rasul rasulk a sal slm qad qaama inuu istaagay inuu istaagay ayaan ogahay weyaan qaala aladii jalasa kii fariistan wuxuu yidhi laqad calimtu waxaan ogahay ana rasul rasulk a sl sl qad jalasa inuu iska fariistay dhib ma laha marka marka ikhtiyaarkaas hala mara cabdullahi bin cabaasna waa iska fadhi iska fadhi xasan ibn cabd bin abi aalibna wuu istaagay ishkaalba ma laha wax ishkaala ma laha diinta la socda ikhwaani kiraam waxyaaba yaryara waxaa jira aan laisku xujaynin haddii aad inta aada martana janno iyo muxuu ahaa jid toosanaad aad ku durdurani insha allah haddii aad inta martana waa ku durdurani laba jid oo kale tegaysana maa laba jid isla socota oo isku dhan u socota waxaa ka mid a ah nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam markii khaswat alaxzaab ay dhacday oo nimankii reer bani qurayda oo yahuudda ahaa ay dabandaabiye iyo khiyaano intay maleegeen ay ku tiragaleen in nebi moxamed sala allahu alayه wasalam iyo in alla intii iimaan lahoo madiine ku nool deeb laga dhigo oo la tirtiro la baabi'iyo la wada guba ay ku tiragaleen oy aad u soo abaabuleen qabaa'ishii katafaanka hadda aan ka hadlaynay iyo hawaasin iyo quraysh iyo qabaa'ishii reer carbeed oo dhan ay soo abaabuleen rabbigeenna uu cabira subxaanaه wa tacaala fii qowlihi tabaaraka wa tacala id jaa'ukum min fowqikum wa min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنين مؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا markuu rabbi le subحaanaه وataعالى xaalada nooca lagu sugnaa niman ka dembeeyey oo qorshahaas jilay ayaga ay ahaayeen markii dambena dee waxaa weeyaan faarsalnaa عalayhim riixا وajunuuda lam tarawha ciidamo aan la arkayn io dabayl buu ilaahay ku saliday oo sidii lagu jibiyey sababa saa ma ahayn xaaladii adkayadoo lasoo maray marka laga soo noqday oo nabigeena gurigiisa u yimid sala allah alay waslem oo darkii iska dhigay ayaa jibriil ba albaab soo istaagay markaasaa wuxuu yidhi ma dharkaad iska dhigta dharka miyaad iska dhigtay haa uu yidhi ka kac uu yidhi warkaa war jir maa annaga weli macalmadadkii samaawaadka ka imaaday cid iska dhigta hubka ma lahan intee loo dhaqaaqa bani qurayda ha loo dhaqaaqo markaas kadib nabigeen wuxuu yidhi salى الlaه alay slm laa yusaliyana axadu minkum ila fii bani qurayda qof adinka idinka mid ah meel aan reer bani qurayda ahayn yaa lagu tukan waa la wada dhaqaaqa marka salaadda casarna xilligeedii ayaa la jooga laa yusali alcasra waa dhowdahay ama waa la jooga waa la dhaqaaqa marka xilli casar ah, liiq ay ahayd oo laga soo baxay duulaankii kadibna salaaddii la gaaray dadka qaar iyagoo marka aanan eh, bani quraydo la gaarin ayaa salaadii qoraxdii oo sii liiqaysay arkeen sii dhici way tukadeen qaarna waxay yidhaha maya amarkaas annaga aan fulinaynaa oo ilaa aan ka tagna meesha salaad waxa la yidhaha ma jirto halkii ay tageen qoraxdii oo dhacday meesha tageen markaas salaaddii maqribiya ayay tukadeen salaaddii eh, casarna ay tukadeen qoraxdii kadib markay dhacday falam yucanif axada minhum nabigeena sal slm hal qolo oo labada qolo ka mid ah midna muusan canaananin abadan mujadan marka awaamirta waxaa jira waxyaaba noocaasa ah oo yasuuqu fiiha alkhilaaf laakiin waxaan leeyahay abyad aswad ya ya ima maci ya ima diddi masaa'ilu li farci ah. qaacidada qaacidada buushaa la yidhahda mataqaana qaacidada buush qaacidada buush waxaa weeyaan ya ima maci ya ima diddi ama aniga leenkayga gaalnimada iyo dulmiga iyo duqyaanka iyo qooqa iyo waxaa weeyaan muslim baabi'inta iyo dalduminta iyo umad ka adkaasho iyo taraamno oo hadda muxuu ahaa gadaal ka raacay jidkaas ama isoo mar oo dhankaas kusoo biir yaa ima didi amaba ummaddaas aan ka asla aad ku jirtaa waa qaacidata buusha la yidhaha qaacidada bush ma shaqaynaysa qaacidada bush bayna ahli الsunna waاljamaaca وفي المسائل الفرعية مسائش فرعiga oo يsuuق فيiha الkhiلاaف qضيada hadii ay توحيid iyo شhirki iyo suنo iyo بidعة cad hadii ay tahay baabkaas de war maba lahan taas waa أبيض أسد wa warkeena waa cad yahay ya ima ضدي ya ima maعي wa اسلوubka waa baab kale qofka lagu gaarsiina o dacwada lagu gaarsiina waa si kale laakiin masaaئiشha فarciga ah بsم baa kor loo qaada iyo بsم baa hoos loo dhigi iyo waa la qunuudi iyo lama qunuudayo iyo aadaanka hore ayaa lagu dari muxuu ahaa jumcada iyo laguma daraaye iyo yacni masaa'ishaas waa masaa'il farci ah oo yasuuqu fiiha alkhilaaf intooda badanna sunan cadcad ay ku arooreen wax ishkaalo culaysna uusan jirin marka masaaisha masaail isku bidceeya ama ummadda lagu kala geeyo ama lagu collay ma ahan masaa'il oo yacni casharaad oo noocaasna way jiraan marka qofka aalibcilmiga waxaa loo baahan yah inuu waxaas u dhug lahaado oo ummadda usan wa ku kala geyn meel waxaa tagtay salaada lalajahra soo maaha imaamaa lagaa dhigay salaada jaharka la gal qunuudkii ayaa la qunuudayaa qunuud adna la qunuud ayagana qunuudka haddii ay imaanka dhigtaan qunuud maxaa yeele qunuudkaas aad ka tagtay yaa laga yaabaa in laakiin wixii bidca ah ilan qunuudka bidca maahan nusuusaa ku so aroortay basmaladii hadalba ma lahan fi saxiixayn wa waa taqaanaan abu hurayra i raggiisii marka xilligaa meeshii marka noocaas u taallo waa ad oli wixii bidca marka ka ciiladaysa wixii bidco ah yaanan qorqor lagu ridin mararka qaar waxaa laga yaabaa cid kaagaba dambaysa meesha ayada inay weligeed tegin bidcadina adiga marka aad aadan si fiican aada dhexbajalaqsato kadibna berigii aad sheekh hebel noo imaan jiri ama odayga hebel aad noo imaan jiri ood ninkaad ogeydeen oo saas ahay ayaaba jidkaan maray ood noqoto mansanna sunnatan sayi ah marka laakiin wixii nusuus loo haayo oo yasuuqu fiiha alkhilaaf ummadda ha ku kala geynin dacwadiina ha ku hor istaagin arrimaha iyaga marka horaan wax badan aan kaga soo hadalnay marka waadna inkamana qarsoono waadna taqaanaa dhammaantiinba jasakum allah khayran waayahay xadiid sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiis صaxiixa eh, qala imam ن abarna ibrahim ibn haruun albalki qaala xadaثana balkigaas waxaa weya waa saduq qala xadaثana xaatim ibn ismaaعiil alxariثi wa saduq yahimu صaxiix اkitaab can jacfar ibn mحamed الصadiq wa saduq faqih imam can abihi abis mحamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi طalib wa iqaة faadil ana alxasan ibna cali bn abi aalibin radia allahu taala kaanu wuxuu jaalisa mid fadhiyo famura calayhim waxaa lala soo maray bijanaazati janaaza faqaama naasu dadku way istaageen xataa jaawazat iljanaazat janaazadii faqaama naasu dadku way istaageen xataa jaawazat iljanaazat janaazadii ilaa ay ka gudubto faqala xasan wuxuu yihi inamaa in kalmaa namura waxaa la soo maray bijanaazati yahuudiyin wa kaana rasul lah sal slam calaa ariiqiha jidkii la soo marinaya jaalisa mid fadhiyo fakariha wuxuu nacay an tacluu inay ka sara marta ra'sahu madaxiisa janaazatu yahuudiyin faqaama wuu istaagay saasuu cilad uga dhigay laakiin laa yadharu annahu fii xukmi marfuuc xadiidkan xukm marfuuc ma lahan waa ijtihaadkii alxasan bn cali bn abi aalibin weliba isbedelkii ijtihaadkan wuuu ku dhacay ijtihaadka wuxuu ku dhacay markii uu cabdullahi bin cabaas uu hawsha iyada ah kala hadlay wallahu aclam laakiin cilasha labadaas ahayd waa nafs iyo ikraama lilmalaa'ika xadiidku sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadii saxiix isnaada qaala imaam sacd akhbarna moxamed ibn raafic anna isaabar waa hiqatun caabid qala xadathana cabdirazaq ibn hawan sanani wa hiqatun caafid qaala anbana ibn jurayj cabdulmalik ibn cabdullah jurayj qala wuxu yidhi akhbarani abu zubayr maxamed ibn muslim maxamed ibn muslim ibn tadrus annahu samica jaabir cabdillahi buu ka maqlay radia allahu tacala anhuma yaqul isagoo la qaama nebiyu nabigan wuxuu istaagay lijanaazii yahuudiyan ayuu istaagay marat bihi soo marta xataa tawaarat ila ay ka qarsoonto saxiixun aydan weeyaan xadiidka wa akhbarani waxay warrami ayuu yidhi abu zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus weeyaan abaranii ninka dhaha waa ninke waa ibnu jurayj ayda waxaa ii warramay annahu abu zubayr samica inuu ka maqlay jaabir bn cabdillah radi allahu taala an yaquul isagoo le qaama nabi nabigan uu istaagay asxaabu saxaabati lijanaasati yahuudiyan bay u istaageen xataa tawaarat il ay ka qarsoonto xadii kun sagaal boqol iyo sagaal iy labaatanaad waa xadii saxiix aydan weeyaan qala imam sal tl abarna isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahwey weeyaan qaala anbana nadr ibnu shumayl wa iqatu habt qala xadaثna xamaad ibnu salamata wa iqatu caabid can qataada bn cabd basri can anas malik radi allahu tacala anhu arda ana janaazata ana janaazata janaaza marat birasuul lahi soo mar sal slm faqaama wuu istaaga nabigeena faqiila waxaa la yidhi inaha iyada janaazatu yahuudiyin weeyaan faqala wuxuu yihi nabigeena sal slm inamaa in kana ma ahna qumna waxaan u istaagnay lilmalaa'ikati ayaan u istaagnay saas ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam hada wallahu aclam wsala allahu wslm cala cabdi rasuuli mustafaa